رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين qasab inuu qarsoon yahay waa qasab inuu qarsoon yahay asbaabta matalanba wax isaga lamida ma jiro oo waxaan horey loo aragoo cusub waa kow ama waa la arkay sida caadada ehe laakiin wuu yar yahay sababkii keenayna lama hayo haddii sababkii keenay la hayo tacajub meeshaa kuma jiro saa darteed ba waxaa la dhahaa idaa dahara sababu batala alcajabu wama macam a weeye waa saas weeye ayib mm, btnar walidalika saa darteed ayaa bishardi waxaa sababkii keena inuu qarsoon yahay nin qurux badan baad aragta miyo waa ah, maxay quruxda noocan wayna isweydiiso lakin haddaad ogtay ninku inuu taajir yahay oo isasoosan leeyey oo adduunyo u haysto oo ma jirto wax tacajul o dhan meesha ma jirto leanna sababkii baad og tahay laabud waana sababkii waad og tahay waxaa meeshaa ku baxay umuurta daahirka ah ee muuqda ayaa halkaa ku baxay matalan qoraal baad aragtay ninkii qorayna waad og tahay lama yaabi kartid leanna sababkii baad og tahay laakiin haddaad la yaaban tahay qaabka uu u qoray quruxdiisa luuq ahaan waxay noqonaysaa maxay tacajub bay noqonaysaa laba lafdi bay ku yimaadaan waa afcala oo weliba maa la raaciya inta badan maa afcala iyo afcil bihi tacajubka labada uu ka bineen shuruud buu leeyahay toddoba ah ficilka tacajubka laga bineeyo markaan mawdiciisa gaadha musanifka ka hadlaya wuu taabanhayaa markuu taabtaa inaguna dhamaystiri doonaa insha allahu tacaala afcala iyo afcil bihi ma afcala afcala iyo afcil bihi waa sarti afcala la odhan jiray garan maysaane rubaaciga ahayd unbaad maadigeedii iyo amarkeedi keenaysaa afcala iyo afcil soo mayna kala ahayn waa afcala iyo afcil ma afcala iyo afcil bihi maad odhanaysaa taa isagoo musanifku ka hadlayabaa wuxuu yidhi wa tunsabu lasmaau asmaada waa la nasbin fi tacajubi tacajubka dhexdiisa ficilkii ah tacajubka ka dhistay ila ficilku mafcuul buu qaadan soo ma mafcuulkiisa waad nasbin nasba almafaaciili waa masder maxduufaa ku camalfalaya nasban oo ka nasbi lmafaaciili mafcuullada nasbahoodii oo kaleeta ah ee falaa tastacjib hala yaabin haddaadan adu horey war wahaynin ha odrhanin ismigan maxaa loo nasbiyey mithaal taquulu waxaad odhan maa axsana zaydan zayd maxaa ka wanaajiyey idaa khataa markuu tallaabsado alla ninku tallaaba qurux badanaye <clears throat> wamaa axadda sayfahu seeftiisana maxaa ka afbadiyey xiina sataa markuu soo saaray war ninka seeftiisu af badana af badanaa markuu soo saaro waa saas wey musanifka halkan wuxuu kaga hadlahayaa mithaalkiisu oo wuxuu ku yidhi ismiga tacajubka bimacnaa ficilkii tacajubka ahaa kii aad la yaabaysay ilan ka yaabay markaa macmuul buu noqon hayaa ficilku waa caamilkii ka lala yaabayana muxuu noqonayaa macmuulkii buu noqonayaa nasbi nasbahaasoo lamida nasba mafcuul wuxuu ka wadaa waxaad nasbisaa sida mafcuullada kalaba aada u nasbinaysa hana la yaabin mithaalkiisii maa axsana zaydan idaa khataa markuu tallaabsado waxaad la yaaban tahay waa maxay waa zayd soo maaha ficilka kaad wax kula yaaban tahayna waa maxay waa xusniga soo ah waxa uu samaynhayana waa maxay waa tallaabada dhaqaaqa waxaad tidhaahdaa maa axsana dheh ha axsanu maa axsana zaydan zaydanna dhehe zaydin ha odhanin ama zaydun ha odhanin wa afcala axsana zaydan zayd maxaa ka wanaag badiyey idaa khataa markuu tallaabsado waan icraabaynaa xataa wamaa axadda maxaa ka afbadiyey sayfahu seeftiisa idaa khataa markuu tallaabsado haddaba maa markuu soo saaro idaa mithaalki hore wuxuu ahaa maa axsana zaydan waxaa lamida maa afdalahu maa akramahu maa aclamahu ayaa lamid ah intaasoo dhan waa isku wada mid kulligeed waa isku mid aa ayib mataleba markaynu icraabayno waxaan odhanhaynaa maa axsana soo ma aha maadu waa tacajubiyo maawiy waa lasoo hadleeyo mar waa mawsuulo mar waa zaa'ido mar waa masderiyo mar waa naafiyo marba waa nooc mar waa kaafatun can alcamal baa la dhaha kitaabki yare qawaacid اlicraab baan insha allahu tacaala mar dul mari doonaa maa waxaa la yidhahdaa tacajubiyatun bimacnaa shayun cadiimun bay noqonaysaa maa axsana macnaha maadaas waxaa weeye shayun cadiimun alla weynaaye ayib maxay ciraaban tahay marka fii maxali rafcin mubtade mabniyun cala sukuun lishabhi bilxarafi shabhan macnawiyan litadamunihi macna tacajub waana waxa maanta u suurtageliyey in lagu bilowdo mubtadenimadu walaa yajuuzu libtidaa binakira ma lam tufidka cinda zayd namira oo kaleeto waan gaari doonaa insha allahu tacaala maadi waan icraabnay soo maa maxaynu idhi ma waa tacajubiya samaynaan odhan bimacnaa shayun cadiimun axsana axsana waa ficil maadi mabniyun cala alfadxi laa maxala lahu min alicraab oo axsana ismu tafdiil ba ogtay ogow axsana maxaan ku garanaynaa maanta in ay ficil tahay maxaan ku garanhaynaa nuunulwiqaayaa la xidhiidhsan karta nuunulwiqaayana waxaan ficil ahaynba lama xidhiidhsato yaa lmutakalimku marka la xidhiidho maa afqaranii waad odhan kartaa axsano soo adigu iska soo qaad ma axsananii ayib <laughs> maa afqaranii ilaa cafwillaah maxaa iga baahan iga baahi badiyey ilahay inuu cafiyo wa faaciluhuna ah, axsanana maxaynu nidhi waa ficil maadi wa faaciluhu damiirun mustatirun fiihi wujuuban waa waajib toddoba baab oo la xadifo baabka soo socdaan ku gaari doonaa in sha allahu tacaala wujuuban lijaryaanihi majra lmithal bay la mid sababta loo xadfay waxa weeye wuxuu la mid yahay mathel iyo mahmah mahmaahdana weligeed lama bedelo mahmaahaasoo soomaalidu ma laha fii luqati alcarab mar hadduu shaygu mathel yahay weligii lama bedelo leanna mathel waa calaamo wax wax lagu garto shayga haddii la bedelo maxaa isku darmanaya de wixii wax lagu kala garan lahaa baa isku darmanaya maa axsana zaydan maxaa kuu soo hadhay zaydan baa ku soo hadhay horta wa faacilu damiiru yacuudu ilaa zayd jumladan ficilkii waxay taallaa fii maxali اljari mudaafu ilayhi bay taallaa ayib zaydan marka waa maxay zaydan waa ka meeshii loo socday waa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhiri waa meeshuu ku lahaa nasbi nasba almafaaciili oo kaleeto meesha uu ku lahaa weeyaan ayib haddaba maa axsana zaydan idaa khataa markuu tallaabsado maxaa ka qurux badan idaa waa darfiyatu limaa madaa min azan mutacaliqun biaxsana khataa ficil maadi mabniyun biftaxatin muqadaratin manaca min duhuuriha atacadur wa faaciluhu damiiru yacuudu ilaa zaydin innagu waxaynu icraabnay marka maa axsana zaydan idaa khataa mithaalka labaadna waa maxay wamaa axadda sayfahu xiina sata idaa darfiya ahayd waa maxay sidoo kale waa darf icraabku waa isku mid hal xaba kuma kala duwan marka jumladii hore ficliheed lakin jumlada dambe waa ismiyo taqulu waxaad odhan ma axsana zaydan zayd maxaa ka wanaag badiyey ay shayun cadiimun ba axsana ka wanaag badiye zaydan zayd id khataa markuu tallaabsado wamaa axadda sayfaw seeftiisa maxaa kasa ka afbadiyey xiina sataa markuu galka ka soo saaray alla seeftiisu cadda oo af badana mithaalka labaadna muxuu ahaaba inuu nidhi axsin oo ah afcil ama afcala ama afcil bihi baynu nidhi soo maaha haddaba ah, bihi soo maa axsana ma ahayn maadun ka gu muxuu noqon bihi meel baan raba ku baraarujiyo rag badan oo kitaabkan aqrinayaana ay ku qaldameen axsana maxaynu nidhi waa ficil maadi axsin bihi maxay noqonaysaa marka ficil amar soo maa ficilul amar ma ahe e waa ficil maadi laakin jaa calaa suurati ficil amar buu ku yimid kitaabkii yaraa baan beri idinkusoo baraarujiyey haddaad xasuusataan dhamaan ragga akrinaya soomaaliga masalada maxay waa ficil amar rag badan baa qaba hortooda oo culimadii ugu waaweynaaba mubarad baaba qaba iyo ibnu cusfuur iyo ibnuljin iyo raggii rag ahaa ee luqadanba looga kala tegay baaba qaba lakiin siba weysaa ma qabo siba weyhi saas ma qabo axsin kolkii la icraabayana waa sidiisoo kaleeto waxaa la odhanayaa lafduhu lafdu اlamri wa macnaahu alkhabar ficlu amr ma aha liannahu laa macna hunaa icraabkiisa waxad ohanaysaa marka axsin ficil maadi liinshaai tacajubi lafdu اlamr wa macnaahu lmudiy mabniyun cala sukuun walaysa fiihi damiirun meesha lagu kala tegay wakaas ficilulamarka mar kasta muxuu haystaa oo qasab ah faacil weliba wujuub lxadafa soo ma ahayn wax damiiroo ka ku qarsoon ma jiro bal faacilkiisu waa ismi daahir ah idan meesha waxaa ku baxay inuusan ahayn ficlulamar inuusan ahayne ficil maadi inuu yahay laakiin waa ficil maadi oo ku yimid calaa suurati ficil amar kabihii ficil amarku xidhay icraabkuna hadda kii oo kaleeto unbu la mid yahay ayib kan ismigii mutacajibkaa lala yaabayana inta badan baa la geliyaa zaa'id ah wakafaa billaahi shahiida oo kaleeto ayib <coughs> haddaba musanifku wuxuu ihi wa in tacajabta haddaad la yaabto ikaadi intaynan kaa gaadhin imise wasan baa laga bineeyaaba inuu nidhi ficil amarka muxuu ahay tacajubka laba soo maaha afcala iyo afcil bih toddoba shardi ficil laga helay unbaa uun laga binayn karaa haddii laga waayo baabkaas waxaan rajeen in idin fududiya kitaabka sarfigeena kusoo marray masaladan sarfi baa iska leh waa baabaabka ka dhexeeye mushtaraga ah ficilka tacajubka horta waxaa laga bineeyaa un ficil hulaati ah afcaashu wuxuu ahaa ima hulaati ima rubaaci ima khumaasi ima sudaasi hal un laga bineeyaa ficil hulaathi in baa tacajub ka dhalaalin kartaa rubaacina kama dhalaalin kartid kumaasina kama dhalaalin kartid sudaasina kama dhalaalin kartid waa kow soo ma labo ficilku waa inuu yahay ficil mutasarif ah ficil aan mutasarif ahayn kama dhalaalin kartid ficilku waa inuu yahay mujarad maziid hadduu yahay kama dhalaalin kartid laabudda ficilku waa inuu mujarad laakiin mar hadduu ficilka ficil la kordhiyey mujaradkaasi waad garanaysaan maziidku maziidu thulaati baa jiray maziidu rubaaci baa jiray maziidu khumaasi baa jiray waad garanaysaan ficilku waa inuu ficil tam a yahay ficil naaqis ah lagama dhanaalin karo ficilku waa inuu yahay ficil muhbat ah oo la sugay ficil manfi ahoo la anfiyey lagama dhalaalin karo ficilku waa inuu yahay mutafaawatun fi lmacnaa wax la kala badsan kara waa inuu yahay laakiin waxaan la kala badsan karin lagama dhalaalin karo ficilku waa inuu yahay mabniyun lilfaacili faacil waa in loo bineeyo mafcuul majhuul haddii loo bineeyana cala alfaacil faacil waa in loo bineeyo ee waa inaan loo binaynin majhuul waa inaan loo binaynin waa inuusan ku tusinin midab ama ceeb wax midab ah color wax ceeb ah lugala-aan iyo indhala-aan iyo madow iyo waxyaabaha noocaas adugu ama color iyo ceebna midna waynuusan kutusinin waxaynu nidhi awalan waa in ficil mutasarifa ah laga bineeya baynu nidhi jaamidkii baa horta meesha ku baxay nicmo iyo bisa maa ancama iyo maa ancim ancim bihi iyo maa abasa iyo maa abis bihi iyo ma jirto markaas wax la yaqaana maaha ficilaan hulaati ahayna lagama binayn karo oo daxraja oo kaleeto daxraja waa mujarad wa rubaaci waa faclala ayib ficil masiid ana lagama dhalaalin karo sida intalaqa iyo istakhraja oo kaleeto ficil naaqis ana lagama dhalaalin karo sida kaana iyo walaalaheed oo kaleeto ficil manfi ana lagama dhalaalin karo darabo waa laga dhalaalin karaa hadduu laakiin nafyi xagga hore ka galo lagama dhalaalin karo oo lama odhan karo maa daraba lagama dhalaalin karo ficil aan xagga macnaha lagu kala badsan karinna laguma dhalaalin karo sida maata iyo faniyo oo kaleeto wuu dhintay iyo wuu baaba'ay dhimashadu wax la kala badsan kara ma aha kana wuu dhintay nafta ka dhacday kana wuu dhintay nafta ka dhacday kani wuu baaba'ay kana wuu baaba'ay wax la kala badsan kara miya kani wuu dhashay kani wuu dhashay lakin wax la kala badsan kara maaha xaqiiqada lama kala badsan karo ficil mabniyu lilmajhuul ana lagama dhalaali karo liannahu shay aadan ogeyn kolka lama yaabi kartid liannahu la yaabidda waa inuu wuxuu qalbigaaha kusoo dhaco tasawurkiisii laakiin kan maba ogidba lama odhan karo ضريب زيد oo kale lagama dhalaalin karo lannahu duriba zaydun waa maxa waa mabniyun lilmajhuul ficilku tusiyey midabna lagama dhalaalin karo sida sawide iyo xawiro oo kaleeto iyo bayado iyo kaleeto wuu caddaaday wuu madoobaaday wuu guduutay bishardi waxaa ah waa waa inuusan ku iman ama ism faacilad ama ism mafcuul ha ahaade afcal waa inuusan ku iman waa meesha kani beerta ku galay wey liannahu sawida ismigeeda faacil muxuu ku yimaadaa afcal aswada buu noqonayaa axmara axmar aswad waa inuusan ceeb ku tusinin sida cawiro iyo marido iyo carijo oo kaleeto ilbaa caddaatay wuu xanuunsaday lugbaa go oo kaleeto ka waran haddaba haddaan u baahdo intaa oo dhan hadda aan soo sheegnay tacajub inaan u baneeyo maxaan samaynayaa waa ka toddobadaa shardi baynu nidhi ficilkii laga helaa afcaala iyo afciil laga binayn karaa soo ma haddaba haddii aan rabo inaan todobada aan u bineeyo oon rabo inaan alla ninku madow badanaayay alla ninku caddaan badanaayay alla ninku ilka cadcadaayay oo kale haddaan raba inaan idhaahdo maxaan odhan hayaa wa in tacajabta haddaad la yaabto min alalwaani midabyada kii hore muxuu aha ficlu tacajubka laga binaynaya laabudda waa inuusan kutusinaynin midab laakiin midab baan hadda rabaa aw caahatin ama balaayo wax soo dariyey maxay ahayd bishardi ba inuusan ceeb kutusinaynin caahaduna waa maxay waa aafo taasoo taxdutu soo darisa fi labdaani jidhka soo darisa oo jidhka ku dhacda wuu lug la-yahay iyo wuluga la-yahay iyo wuu dhabar fabni waxaad u binaysaa lahu isaga ficlan horta ficil uga binee min athulathi thulahiga kii hore maxaa laga binayn jiray un thulathi ama rubaaci mujarad ah adigu thulathi baa laga binayn jiray maaa le thulathi baa laga binaynhaya ko thulathika horta waan ka bineeyey uma la timaadaa bil alwaani midabyadii la imo ficilkii oo dhamaystiran markaad sheegta gadaal waxaad ka soo raacisaa midabkii ha iyo wlaxdaai caahadi ilan caawa nabtusinna soo maahayn wixii soo dariyey i mithaali taquulu waxaad odhanaysaa maa anqaa maxaa ka caddaan badiyey bayaada alcaaji iliga maroodiga alla maroodigu ilka cadcadda laftiisu wamaa ashadda maxaa ka madow badiyey dulmata adayaaji habeenada mugdigooda gudcurku alla madow badanaa yaa ficilku maanta laga binaynhayo waa naqya naqya waa maxay waa hulaahi laakin maxaa ku tusisay midab caddaan bayaad alcajib maroodigaad rabtaa iligiisa caddaynka inaad la mxuu ahaayey aad aada la yaabto ficilka hulaahi horta ka bineeyo naqya horta dheh waa kow kadibna shaygii uun siduu ahaa u sheeg kadibna masderkiisa waxaad u idaafaysaa faacilkiisa oo ku hoos dhig muxuu noqonayaa marka maa anqaa maxaa k ka cadaan badiyey bayaad alcaaji maroodiga iligiisa maxaa ka cadaan badiyey wamaa aswada maxaa ka madow badiyey lownahu midabkiisa wamaa abyada maxaa ka cadaan badiyey lownahu midabkiisa umad odhanaysaa <laughs> wamaa aqsara maxaa ka gaabin badiyey shaklahu alla ninku gaabanaa wax la kala badsan kara waa inuu yahay banu ihi gaabnida miyaa kala badsan karaa maa atwala shaklahu bimacnaa lama kala badsan karo mar hadduu ninku gaaban yahay waa gaaban yahay waxba laguma dari karo oo lagu odhan maayo anaa madaxa korisii taagay oo wax ku darsaday wamaa ashadda dulmata dayaaji madowyaalka habeenka maxaa ka mugdi maxaa ka mugdi badiyey kana fiiri muxuu kutusiyey madow haddaba la odhan mahayo aswada maa aswada layla ma odhan kartid aswid bihiina ma odhan kartid lakin maxaad odhanaysaa maa aswada maxaa ka madow badiyey dhulmata dayaaji habeenada mugdigooda maxaa ka wanaag badiyey alfiyada markaan gaadhno insha allah waxaan ku gaari doonaa toddobadan shardi oo matniga isdaba socda waxba loo soo qadaranhaynin matniga isdaba socda ayaan ku gaari doonaa ayib taqulu waxaad odhanaysaa fi tacajubi maa ashadda dulmata dayaaji maa maxaybaa adlama kan meesha ku dhacay waa rubaacigu fiiriya maa adlama maxaa ka adlama waa maxay waa afcala kolka hore maa adlama maxaa ka dulmata dayaaj icraabkuna kii hore unbuu la mid yahay qof baad wejigiisa foolxumada la yaabtay maa aqbaxa weja odhan maysid maxaad odhanaysaa maxaad odhanaysaa maa aqbaxa cawarahu alla wejigiisa cawrtiisa maxaa ka foolxumo badan ayaad odhanaysaa ayib man talaqa zaydun ma odhan kartid leanna waa inalaqa iyo istakraja ficilka jaamidka ahna sidoo kaleeto ma odhan kartid qof dhintay baad ka sheekeynaysaa ma amwata ma odhan kartid ama amwit bihi alla ninku geeri badanaay ma odhan kartid wax geeridu kuna noqda miyaa jirta kala dib loogu noqon maayo musanifku markaasa wuxuu ihi taqulu waxaad odhanaysaa maa anqaa maxaa ka cadaan badiyey bayaad alcaaji wamaa ashadda maxaa kaka madow badiyey dulmat alcayaaji endayaaji mugdiyaalka habeenka beytkaa wax kale u qoran yahay ma jiraa qof kale ma ashadda dulmata dayaaji albatata waxay u qorantay ma jiraa mm. ayib laabudda waa inuu hulaaثi yahay hulaaثigii baad horey ka binaynaysaa kadib wixii aad tilmaamaysay baad sidiisii oola imaanhaysaa isagii kama binaynaysid laakiin abadan laabudda waa inuu hulaaثi yahay baab اliqraa'i iqraah baabkiisii hada maxaluhu iqraha baabkiisii halkan waxaa laga hadlayaa baabul iqraa intan waan israacin doonaa waa iska waa fudud yahay leanna sayn intaan uga dhexbaxno kitaabka saxda baan gelayna marka hore kaana iyo walaalaheed iyo ini inna iyo walaalaheed sheekani qaabka ay naxwadu waxu wado uma wado kaana iyo walaalaheed goormen soo maray mar hore inna iyo walaalaheed ba hadda soo soo soo wadaa lianna tartiibka shaqa isago kuma laha marba wixii soo qabatay gacantisu soo tuurahayaa iqraha waxaa la yidhaahdaa waa aqra rubaaci horta waa kii aan tacajubka laga banayn karin waa dagid dagiddaas mayu soo soco waa ku xiga taxdiirku iqruhu waxa weeye waa boorin waxbaa lagugu boorinayaa oo lagu leeyahay war waxaan samee waa baraarujin waxaa la yidhaha istilaaxa tanbiihu lmukhaatabi calaa amrin maxmuudin liyalzimahu qof baad shay u shaygaasina waa shay la mahadiyo fiican war ka tegina qaadaad leedahay war waxaan samee niyo maxaa la boorin weeye soomaali waa boorin ismiga haddaba buqraabihiga ahe ee la isku boorinaya haddana waa la nasbin isna waa mafcuul wa nasbu nasbin fi liqraa'i baraarujinta la nasbiyo hayru multabisin mid dhehgelaya kayrkii weeye shakibakaa kuma jiro wa huwa isaguna bificlin ficil buu ku nasboomay mudmarin oo la qarinhayo ee fafhan faham oo waqis qiyaaso hayay ii mithaali taquulu waxaad odhanaysaa liaalibi midka dalbaya waxaad odhanaysaa khillan saaxiibtinimo dalbaya baran oo wanaag ah duunaka war waxaa laazintaa bishra ninka bishra la yidhahda laazim waa ilzam bishran baa meeshaa ku wa calayka camran camar laazim ilzamtii baa iskaga tegey camran baa la yidhi wuxuu ku inaad nasbiso ismiga muqraa-u bihigahe la isugu digayo waa mid aan shakiba ku jirin wax yar haddaad luqatulcarabi ka garanayso shakiba kaa kuma jiro nasbahaasina waa mid aan shaki ku jirin laakiin wuxuu ku nasboomay waa maxay wuxuu ku nasboomay ficil maxduuf ah oo meesha ku jira oo qarsoon waxa iqraaha loola yimaadana waxaa kamid a ah hadalka in lasoo gaabsado asad alasad baad hadda odhanaysaa intaad odhan lahayd fir alasad war libaaxa ka carar ixdar alasad intaad odhan lahayd hadalku maxad odhanaysaa un asad alasad bimacnaa waa libaaxa libaaxa ka carar ibn malik waxaan ku gaari doonaa insha allahu tacaala ka dayqama dayqama yaada saari ka dayqama dayqama yaada saari war libaaxa libaaxa hoy ka guurahayow waa ixdar idar ixdar alasad jawaaz waa loo xadfi karaa caamilka ku camal falahaya wuxuu ku yidhi wuxuu ku nasboomay ismigan muqraabihigiihi caamil meesha ku jira oo maxduufa caamilkaasina waajibna wuu noqon karaa jaa-isna wuu noqon karaa isagoo jaa-isa waxaa kamid a salaatulkhusuufka marka tukan maxaa la dhahaa asalaata jaamica intaa keliya miya asalaatu jaamicana waa la odhan karaa shan icraab baa ku banaan kan kolkii lagu daray lix ba isla noqdaa asalaata jaamicatan bal hadalkaa fiirsada asalaata jaamicatan oo waa maxay asalaata maxaa kor dhigay ficil meeshaa ku jira oo maxduuf ah oo jaa-is ah laakiin waa maxay uxduru salaata war salaada soo xaadira jaamicatanna maxaalay markaa noqonaysaa jaamicatan xaalay tahay salaadu ficilkaa waanad keeni kartaa waxaa odhan kartaa uxduru salaata waanad goyn kartaa waxaa odhan kartaa un asalaata salaata laabud waa inaad soo asalaata ayib waajibna wuu noqon karaa waajibna caamilku in loo xadfo wuu noqon karaa waa goorma waa markaad lafdigan muqraabihiga a soo celceliso sida asad alasad alasada alasada shaacirki muxuu yihi akhaaka akhaaka inama laa akha lahu akhaaka akhaaka macnuu waa maxay ilzam akhaaka ilzam akhaaka dadalka u fiirsada intaad odhan lahayd ilzam ilzam ba waxaad tidhihun akhaaka akhaaka oo waxyaabaha hadalka qurxiyo buu ka mid yahay ayib wuu miaaliya muxuu yidhi taquulu waxaad odhanaysaa liaalibi midka dalbaya khillan saaxiibtinimo baran oo wanaag ah oo ixsaan nin sameeya saaxiib ixsaan leh qofka doonaya waxaad odhanaysaa duunaka laazim duunaka ismu ficil waa maxay waa ilzam bishran hadda waa maxay kala nasbinayo bishran maxaa lagu nisbiyey duunaka caamilkii haddama maxduufba maya waa kan waa ismu ficilkan wa calayka waxaad laazimtaa camran camar laazim haddii waajib uu yahay in loo xadfana waa akhaaka akhaaka inama la akha lahu ka saacin ila lhayja bigayri silaaxin baabu taxdiiri haadakani baabu taxdiiri digidda baabkiisii weeye kanna waa maxay kii hore muxuu ahaa boorinta kanna waa maxay digidda digidda taxdiirka luqada waxaa lagu yidhaahdaa waa inaad qofkan ooga digto shay oo shaygaasi makruuh ah inuu ku dhaco laga baqaayo amar makruuha ah si uga dheeraado bacd shuraaxda barhkood laba baab kama soo qaadaan baabkii hore iyo kan way isku daran lakin waxaa quraxda in la kala saaro la kala yidhaha iqra iyo taxdiir leanna alasad alasad halkaynu hadda lahayn u fiiri taxdiir bay noqonaysaa kaasuu ka hadlahayaa wa tansibu waad nasbin alsma ismiga alladii kaasoo tukariruhu aada soo celinaysa waa kii hadda can ciwadi alficili ficilka ciwadkiisa xaal u yahay alladii kaasoo laa tudhiruhu aadan daahirinaynin ficilka ma daahirinaysid mithlu maqaali lkhaatibi ka khudbaynaya hadalkiisoo kale weeye alawaahi ee tahtahayay waad sakaraada khudba aqrinaya allaha allaha cibaad allah allaha allah cibaad allah macnu waa maxay ittaqu llah ittaqu llah cibaad allah ya cibaad allah cibaad allah waxaa hadda nasbiye waa munaadi waan gaari doonaa waa munaadihii mudaafka ahaa ya cibaad allah waa allah allah waxa hadda laga hadlayo allah allah warhooy ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa cibaad allahi ilaahay addoommadiisiiow ilaahay ka baqa musanifku wuxuu ku yidhi ismiga muxadaru canhuga ehe ee la isaga digayo sababta aad u soo celcelina waa maxay waxaad u soo celcelin inuu bedel ka ahaado ficilka aada goysay ee meesha aan ku jirin ka maqan ee aadan soo daahirinaynin asalkaba kolkaynu hadda leenahay mithaalkiis horta wuxuu ku yihi mithlu maqaali lmukhaaibi alkhaatibi alawaahi allah allah waxa la isaga diga waa maxay waa allah allah hadaba allah hadda maxaa ku camal falay waa ilaahay ka baqa ixdaru llah itaqu allah allah wara ilahay iska jira itaqu llaha ka baqa cibaad allah meesha ku jira itaqu llaha ahaa ficilkii iyo faacilkii isla goysay maxaad neer markii meesha soo ad kusoo reebtay mafcuulkii allah un ma odhan kartid liannahu allahdani waxay ka tahay ciwad maxay ficilka aad meesha aad ka goysay markaas waxaa allah allah cibaad allah allah allah cibaad watansibu alasmaa isma ismiga waad nasbin aladii kaasoo tukariru aad soo celcelinaysa can ciwad ilficli ficilka ciwadkiisa aada u soo celcelinaysa inuu ficilkii ciwadka yahay alladii ficilkaasoo laa tudhiruhu aadan soo muujinaynin mithlu maqaali lkhaadibi ka khudbaynaya hadalkiisoo kale weeya alawaahi ee tahtaahayay tahtaahid bay odhan jireen waade waa nin intuu dadka waaninhayo iska ooyahayo oo ama wuuba xanuunsan yahay ama wuba tahiir baaba ay ku yeelatay kelmaddu wuxuu leehay allah allah iska jira iska jira ilaahay cibaad allaahi yaa cibaad allaahi ilaahay maxaynu nidhi caamilkiisa waa la xadfayaa iqrahana caamilkiisa waa la xadfi toddoba baab weligood caamilkooda waa la toddoba baab weligood caamilkooda waa la xadfaa ko baabulishtigaal soo hore maynaan usoo marin baabulishtigaal laba caamil oo hal ismi a ku murmahayo soo maynaan hore soo marin mid baa joogay laakiin maxaa go-naa mid baa go-naa soo ma ahayn markaas mid waliba le anaa kan qaadan anaa qaadan caamilka ishtigaalka waa la xadfaa waa ko ka labaadna waa baabu waa la laba soo maaha baab liqraa boorinta isagana waa la xadfaa caamilkiisa kan haddaynu ka hadlayno baabu taxdiir isagana waa la xadfaa afar madixi ammaan mar haddaad baabu madixi joogtood wax ammaanayso isagana waa la xadfaa caamilkiisa matalan ataanii zaydun alkarama ataanii waxaa iyimid zaydun baa iyimid alkarama ninkii deeqsiga ahaa ka waa maxay baabu dam waa cayda nin baad caayaysaa ataanii zaydun alfasiqa alfasiqa baad odhanaysaa alfasiqa ka lixaadna waa maxay waa ka lagu nasbiyey taraxumka qof baad u qof baad aragtay matalan ba dhibaataysan marartu bizaydin almiskiina hebel baan soo maray hebelkii miskiinka ahaa ka todobaadna waa maxay ikhtisaas naxnu lcarab aqra nnaasi lidayfi carab haddaan u nahay dadka dadka ugu martigelin ogwaayo waa anaga naxnu soomaal aqra nnaasi lidayfi dad rabta toddobadaa baab sideed miyaan sheegnay a sideed weeye marka sideedaa baab waa baabab sideedaa baab caamilkooda weligaa ha ka fiirinin banaanka inuu ku yaallo ismigii oo mansuuba unbaad arkaysaa ismigii oo mansuuba unbaad arkaysaa waa la xadfaa ayib waxaan ku noqonaynaa baabka aynu soo aynu ka soo bilownay muxuu ahaa baabu tacajub soo shaygu waxaa lagu gartaa markuusan sanad culus kolkuusan lahayn iska hor imaadka ayaa lagu gartaa iska hor imaadka in isku hor yimaado in muxuu ahaayey la yidhaahdo hebel baa yidhi hebel baa yidhi hebel baa yidhi hebel baa yidhi soo natiijadu waa hal meel iskuma raacdo xadiidkii mutawaatir ma noqdo waxaa <laughs> la sheegaa sababtii loo dejiyey naxwada inay baabutacajub ahayd abu aswad adduali in inuu dejiyo luqatulcarab sababkii loo dejiyeyba inuu kan ahaabaa la sheegaa oo gabadhiisii la hadashay ay tidhi isagoo la hadlaysa aabbaheed abilaswad addu'ali waxay tidhi yaa abati ma axsanu saasayna maqli jirin maa ashaddu lxarri day yidhaahday ma axsanu samaa bay weligeed odhan jiren waa isku midkii ma axsanu samaa iyo maa ashaddu lxarri kelmadda ayaa saxaya bal idinkoon hoos fiirinin soo ma jeedaan maa ashadda alxara kulaylka maxaa ka yaabadiyey alla kululaaye markaasa waxay tidhi maa ashaddu alxari kulaylka waxa ka badani waa maxay bay gabadhaasi tidhi ayib markaasa waay wuxuu ku yidhi zamaanunaa xarun waktigeen waaba kulayl waaba xagaa isaga wa kulayl iska markaasa waxay tidhi saa maanan ula jeedine inamaa aradtu tacajub la jira tacajub baan ula jeeda la yaab waan la yaabanahay de wuxuu ihi istaxyi calaa lisaanika ya ya bint carabkaa ka xisho kadib marka cali u tegay bay yidhaahdaan markaasuu yihi deji naxwada marka taajub anxo xagga bal uqasado soo uruuri marka baabkii loo dejiyey weeyaan bay idhaahdeen o oh, waa baabka ugu muhiimsan baabka ugu muhimsan allah subxana